بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لا لترتيب casharkeenna shan iyo kontonaad waxaan ka bilaabaynaa bogga saddex boqol iyo siddeed iyo soddon iyo kelmadda laa litartiibi ah ereyga laa litartiibi markaynu ka hadlayno xataa baynu ku soo jirnay oo markii hore xataa baynu axkaamteedii soo maraynay isla xataada dhexdeedii ayaynu maraynaaye waa laa litartiib xataadu ma faa'iidayso wax tartiiba laadii xarfulcadafka ahayd ma aha waa axkaamtii xataada dhexdeeda laa litartiibi tartiib uma aha xataadu oo macduufka iyo macduufu calayhigu ma kala horaynayaan sida fa'da iyo humada oo kale zacama waxay sheegeen bacduhum culimmada qaarkood anna xataa kelmadda xataa'ihi tufiidu inay faa'iidayso atartiiba tartiibin inay faa'iidayso kamaa tufiiduhu tartiibka siday u faa'iidaynayso humma ereyga humma ah iyo walfaa'u ereyga fa'ihi walaysa kadaalika sidaasna ma aha wa innamaa hiya iyadu limuطlaqiiljamci jamac muطlaq ah ayay u sugnaatay kal waawi sida wowda oo kale sida wowdu ay muطlaquljamac u tahay ayay xataaduna muطlaquljamac u tahay wa yashhadu arrinkaa waxa caddaynaya oo shaahid u ah wa yashhadu lidaalika arrinkaa waxa shaahid iyo markhaati u ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisii uu yidhi kullu shayin biqadaa'in wa qadarin xata alcajzu walkaysu kullu shayin shay kaste biqadaa'in qale ayuu qade ayuu ku sugan yahay wa qadarin qadar ayuu ku sugan yahay xata alcajzu cajzigana dhaho qofku inuu caajis noqdo dhaho waa wax loo qadaray walkaysu iyo kayska oo ama a caqli badnaanta ah ama firfircoonida ana dhaho isna waa wax loo qadaray haddaba sheekheennu xadiidkaa maxalushaahidkiisa ragga qaarkood waxay yidhaahdeen qadaa wa qadar weeyaan oo wowgaa mutlaqa ah ayuu ka hadlayaa waxaa la yidhi wowga horuu uga soo hadlaye maxaa keenay baa la yidhi halkan inuu mar labaad ku soo celiyo waxaa la yidhi wuxuu u jeedaa xata alcajzu xataada cajziga cadfaysa ee macduufu calayhigana kullida ka dhigaysa waa cajzigaas iyo iyo qallaha iyo qadarka ku tacalluqiisa labadaa ayaan tartiib lahayn buu u jeedaa baa la yidhi wa yashhadu waxaa arrinkaa shaahid iyo markhaati u ah wayashhadu lidaalika arrinkaa waxaa markhaati u ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisa oo yidhi kullu shayin shay kaste biqadaa'in qalle ayuu ku sugnaaday wa qadarin qaderna waa ku sugnaaday haddaba qallaha iyo qaderka xagga luqawiga marka laga eego iyagoo macnahooga luqawiga ah waxay way isku dhadhow yihiin ama waaba isku mid oo macnaha luqawiga ah way ka siman yihiin oo halkaa wuxuu noqonayaa suncu shay'i wa taqdiiruhu buu noqonayaa wadaalika laa tartiib shayga in la sameeyo iyo in la qadaro tartiibuma dhaxayso oo ma odhanaysid way kala horreeyaan walaa tartiiba tartiib bayna alqadaa'i qallaha iyo walqadari qadarka dhexdiisa ma ahaa wa inama tartiibu tartiibku fii duhuuri almaqdiyaad waxyaabaha la xukumay iyo walmuqadaraad waxyaabaha la qadaray muuqashadooduu ahaaday way kala hor muuqdaane si kale uma tartiibsana buu ku yidhi wa ow ereyga ow ah ayaa xurufulcadafka ku jirta ama layskugu cadfaa oo liaxadi shay-ayni u sugnaatay ama wa ow ereyga ow ihi liaxadi shay-ayni bay u sugnaatay laba shay midkood awil ashyaa'i ama sheeyo badan midkood mufiidatan iyadoo faa'iidaynaysa bacda dalabi dalabka debedii atakhyiira doorgelin awil ibaaxata ama ibaaxo iyo bannayn wa bacda alkhabari khabarka debediina ashaka shaki la garan la'yahay shayga awi tashkiika ama shikisiin adiga lagaa shikisiinayo sheekhu waxaa halkan inoo sheegayaa xurufulcadafka inay ow ka mid tahay ereyga ow owwa xurufulcadafka ayay ku jirtaa haddaba ow markaynu xurufulcadafka ka dhigno laba arrimood bay owdu daba dhacdaa inay bacdaalkhabar dhacdo iyo inay bacda dalab dhacdo labadaasay daba dhacaysaa hadday bacdaab hadday bacda dalab dhacdo bacda dalab amar iyo wax la mid ah hadday daba dhacdo laba macno ayay mid ahaan faa'iidaysaa ama takhyiir iyo doorgelin layskuma darsan karo labada shay ay ka hadlayso laakiin waa lagu doorgelinayaayo midkoodunbaad qaadan ama ibaaxo ayay samaynaysaayoo labadaba waad isku darsan kartaa waana lagu bannaynayaa inaad isku darsato takhyiir iyo ibaaxa labadaa macno wey bacda dalabka oo masalan waxaa lagu yidhi tasawaj faatimata ow ukhtahaa ereygaa ow ihi dalab buu daba dhacay tasawaj ah waxaa lagu yidhi tasawaj guurso faadimata faadimo ow ukhtaha ama walaasheed hadda ereygaa ow ihi maadaamuu bacda dalab oo amar ah uu daba dhacay takhyiir buu keenayaayo faadimo iyo walaasheed waad kala dooranaysaa uun laakiin iskuma dersanaysid laba hablood oo walaala ah ma wada guursan karaysid oo talow manciga xaggee laga faa'iidaysanayaa qole waxay yidhaahdeen sharcigaa laga faa'iidaysanayaa qolana waxay yidhaahdeen caqligaa laga faa'iidaysanayaa qolona waxay yidhahdeen labadaba manciga waa laga faa'iidaysanayaa maalan tusaalaha hadda aan sheegnay inaan gabadha iyo walaasheed laysku darsan karaynin sharcigaa diiday waxyaaba uu caqligu diidayo ayaa isna ayaa jira hadduu nini ku yidhaahdo war orodoo halkaa waxaad ka qaadataa lacagta kaashka ee taalla ama doollarka sharcigii ma diidin labadaba inaad qaadato laakiin caqligii baa diiday caqligii wuxuu diidayaa qofku ixtiraamay oo ku maamuusay oo ku yidhi waxaa qaada ama waxaa inaad iskaga darsato caqligaagii baa diidaya mid ku egayso oo kala dooro waa ikhtiyaarkii markaana waana caqli halka loola noqdaye sharcigii ma aha ibaaxada markay tahay waxaa lagu yidhi jaalis alculamaa'a awabna siiriin waxaad la fadhiisataayood wax ka barataa culimmada ama waxaad wax ka barataa ibnu siriin labadaa qodob baa laysku kaa barbar dhigay culimmada ama ibnu siriin baa lagu yidhi haddaba jaalis alculamaa'a aw ibna siriin markaynu nidhaa waa owdii oo bacda dalab dhacday waxay faa'iidaynaysaa waa alibaaxa culimmada waad la fadhiisan kartaa ibnu siriinna waad la fadhiisan kartaa labadaba waanaad isku darsan kartaa oo wax maanica oo diidaya xilliga ibaaxada ma jiro waa bacda dalab labadaa macno hadday bacdalkhabar dhacdo marna waa shaki marna waa shakisiin owdu mar waa adigoo wax kala garan la waxaad odhanaysaa cali baa yimid ama abtigaa baa yimid kolka waxaad kala garan la'dahay ka yimid kuu yahay inuu cali yahay iyo ninka lala hadlayo abtigii inuu yahay waa shaki shakisiin baa iyaduna jirta marka adigu aad kala garanaysa ka yimid ogaan baad qofka u shikisiiniyoo waxaad odhan war waxaa yimid cali ama abtigaa hadda waa ogaan bay kaa tahay waad garanaysaa ka yimid laakiin isaganaad shaki ku tuuraysaa ood ogaan uga shakisiinaysaa ujeedooyin badan baa laga yeeshaa waaba usluub asaaliibta dacwadda ka mida oo nebi maxamed baa gaalada ku yidhi wa innaa ow iyaakum la calaa hudan ow fii dalaalin mubiin annaga ama idinka labadaa midkeen uunbaa hanuunsan miyuuna rasuulku garanayn qolada hanuunsan inay yihiin muslimiinta iyo isagu inay hanuunsan yihiin kuwa kalena baadi yihiin waa usluub dacwadeed qofka khaldan haddaad tidhaa waad khaldan tahay isna wuxuu kuugu jawaabi waad khaldantuunbu adna kuugu jawaabi waa hadal hadal ku mud-uun bay noqonaysaa markaa laakiin in wax la miisaamaa la doonaya markaad tidhaa war ama anaa saxan ama adigaa saxan aynu isku nimaadno qofku wuxuu odhanaya wallahi kani waxbuu kuu ogol yahay u tagoo kolka arrinkaaga caddaysu is odhanaya taadiina wuu dhegaysan tiisana wuu sheegan waxbuu miisaami hadduu isagu xaqa raaci waayo in cidda maqlaysa ayaa raacaysa wa ow lafdiga ow ah ayaa layskugu cadfi oo liaxadi shay-ayni laba shay midkood u ahaatay awil ashyaa'i ama sheeyo badan midkood u ahaatay mufiidatan iyadoo faa'iidaynaysa bacda dalabi dalabka debedii atakhyiira doorgelin awil ibaaxata ama ibaaxo wa bacda alkhabari khabarka debediina ashaka shaki la shikisan yahay awi tashkiika amase shikisiin mihaaluhaa ow tusaalaheegu liaxadi shay-ayni laba shay midkood iyadoo u ah qowluhu tacaalaa waa ilaahay qowlkii labisnaa waannu nagaannay yowman maalin baannu nagaannay ow bacda yowmin ama maalin badhkeed baannu nagaannay way kala geran la'yihiin weliaxadil ashyaa'i ashyaada midkood iyadoo u ana fa kafaaratuhu kafaaradiisu idcaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood weeyi min owsadi kii kiisa dhexdhexaadka ah laga quudiyo tudcimuuna aad ka siinayseen ahliikum ehelkiinna ow kiswatuhum ama huwintooda ow taxriiru raqabatin ama qoor xoraynteed qofku markuu dhaarto shaygii uu ka dhaartayna inuu sameeyo uu doono ilaahay baa intan kafaaro inooga dhigay inaad toban miskiin quudiso oo min owsadi tudcimuuna ahliikum waxaa ubadkeenna iyo eheladeenna aan siino kiise ugu dhexdhexaadsan iyo inaan hu u samayno iyo arradbax oon maryo u iibinno iyo inaan qoor xorayno ayaa layna kala doorgeliyey haddaba owdaasi maaha liaxadi shay-ayn waa liaxadi alashyaa ashyaa badan ayay owdaasi ku sugan tahay tahayna tusinaysaa weli kowniha ahaanteeda waxa u sugnaaday liaxadi shay-ayni ay u ahaato laba shay midkood aw ilashyaai ama sheeyo badan midkood weli kowniha ahaanteeda liaxadi shay-ayni ay u ahaatay laba shay midkood aw il ashyaa'i ama sheeyo badan midkood imtanaca waxa mamnuuc noqday an yuqaala in la yidhaahdo sawaa'un calaya way igu siman tahay aqumta inaad kacdo ow qacata ama inaad fadhiisato ow halkaa ha odhan haddaad sawaa'un aragto ow haddaba keenine am keen sawaaun calaya aqumta am qacata dhe am baad meesha keenaysaa ilayn owdu waxay odhanaysaa waa axadu shay aynoo shay qura leedahay wuu ii siman yahay weeyi waxaad leedahay taagnidayda ayaa ii siman oo maxay la siman tahay lama sheegin wax kale ile waa axadulashyaa shay quray owdu soo reebaysaye am baa la doonayaa oo mucaadalo samaysa lianna sawaa'an kelmadda sawaa'an ah laabudda fiihaa waxa dhexdeeda lagama maarmaan ah min shay-ayni laba shay li'annaka adigu laa taquulu odhan maysid sawaa'un calaya waxa dushayda ku siman haada shay u shaygan ashay-u maynoo goday culima ereyga ashay uma goday haa kiinaasaa saxa kani waa kordhigayaaye kordhigay naga ilaaliya walahaa waxa u sugnaatay owda arbacatu macaanin afar macno ereyga ow ihi afar macno ayuu leeyahay xaqiiqa ahaan marka la eego siddeed macno ayay owdu leedahay laakiin kitaabkeenna afar ka mida soo qaatay walahaa waxaa u sugnaaday owda arbacatu macaanin afar macno macnayaani laba macno bacda dalabi dalabka debedii weeye laba macno waa bacda dalab wahumaa waxay kale yihiin atakhyiiru doorgelin iyo walibaaxatu ibaaxo ereyga alibaaxatu ah waa in la godo wuu iga kordhigayaa wuu godayaa saw ma aha kii naasaa saxan walibaaxatu wa macnayaani laba macno ayaa bacda khabari khabarka debedii u ahaaday wahumaa waxa weeye ashaku shaki iyo wa tashkiiku ka shikisiin ka horena atakhyiir walibaaxa buu ahaa fa misaaluhaa owda tusaalaheega oo litakhyiiri takhyiir u sugnaatay waa tasawaj guurso hindan inanta hinda'a ah, ow ukhtaha ama walaasheed iskuma darsan karaysid waa kala dooro welilibaaxati ibaaxo iyadoo u ah tusaalaheeguna waa jaalis la fadhiiso alxasana xasan la fadhiiso aw ibna siriin ama ibnu siriin la fadhiiso waad isku darsan kartaa ibaaxada waalfarqu waxa u dhexeeya baynahumaa dhexdooda anna takhyiira takhyiirka oo doorgelinta ah ya'baa wuxuu diidayaa jawaasaljamci kulminta bannaanideeda beyna maa kii lala kulmiyo qablahaa ka horreeyey iyo wamaa ka bacdahaa ka dambeeya waalibaaxata ibaaxaduna laa ta'baahu ma diidaysa arrinkaa in la kulmiyo alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkayn annahu sha'nigu inuu yahay laa yajuusu lahu uma bannaana an yajmaca inuu kulmiyo bayna tasawuji hindin hinde guursigeega iyo wa ukhtihaa walaasheed guursigeega waa mar qudha gabadh iyo walaasheed mar qudha inuu wada guursado diintuba ma oggola oo diinteenna ayaa diidday oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wa an tajmacuu bayna alkhtayn dumarka laydinka xarimay waxa ka mida laba walaala ah inaad meher iskugu keentiin ilaahay baa xikmadaha loo diiday garanaya laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa nooga ifay qaraabada in la xidhiidhiyo ayay diintu ina amartay laba hablood oo qaraabo ahaayo inay isxidhiidhiyaan la amray markuu nin wada guursado ficiltan baa dhex maraya way isxinninayaan iyagoo walaala ah ayay isxinninayaanoo ninkanay u kala badinayaan kadibna waxaa imanaya inay qaraabanimadoodii ilaawaan oo cadaawadi ay timaad kolka waxaa meesha ka dhalanaysa haddii laba hablood oo walaala a la wada guursado in sabab loogu noqdo cadaawad adigana wax sabab ugu noqonaya laguma oggolaa wa an tajmacuu bayna alukhtayn welahu waxaa u bannaan an yujaalisa inuu la fadhiisto alxasana xasan inuu la fadhiisto wabna siriin ibnu siriinna inuu la fadhiisto jamiican waa marka ibaaxada wa mihaaluhaa owda tusaalaheega oo lishaki shaki u ahaatay qowluka waa hadalkaaga oo kale jaa'a waxaa yimid zaydun zayd baa yimid ow camrun ama camar baa yimid waad shakisan tahay idaa lam taclam marka adan ogayn aljaa'iya ka yimid minhumaa labadaa xaggooga wa mihaaluhaa owda tusaalaheega litashkiiki tashkiik iyo shaki marka ay u ahaato qowluka waa shakisiin baan doonayaa litashkiiki shakisiin marka ay u ahaato qowluka waa qowlkaaga jaa'a zaydun zayd baa yimid ad tidhi ow camrun ama camar idaa kunta markaa tahay caaliman mid garanaya biljaa'ika yimid minhumaa labadooda walaakinnaka ha ahaatee adigu abhamta waad ka qarinaysaa cala lala hadlaha wa amhilatu daalika kaa tusaalihiisu min atansiili qur'aanka dhexdiisa qowluhu tacaalaa waa ilaahay qowlkii fakafaaratuhu idcaamu casharati masaakiina alaaya fa innahu laa yajuusu lahu uma bannaana aljamcu jamcin uma bannaana bayna aljamiici dhammaan la wada jamciyo calaa ictiqaad anna aljamiic kiyoo la caqiidaynayo can dhammaantood huwa alkafaara inuu kafaaro wada yahay ilain owdu axadul ashyaa bay ahayd laakiin ashyaadoo dhan la wada jamcin maayo oo ninka dhaarta ee yidhaahda wallaahi inaanan maanta hebel qalinkaa siinaynin markuu ogaado arrin khayra inuu ka dhaartay wuu iska xinfiyayaa oo dhaartii fulin maayo qalinkiina wuu siinayaa saddex arrimood unbaa la gudboon inuu tobankaa miskiin quudiyo iyo meye inuu aradbax u soo iibiyo iyo meye inuu qoor xoreeyo saddexdaa arrimood ayaa la gudboon oo kafaaradiisii ay tahay culimmaduna waxay isku qabteen markuu yidhaha wallaahi inaanan qalin siinaynin isagoon qalinkiiba siinin ma la iman karaa oo talow intuu soom intuu maxaanku idhaahdaa uu kafaaradii la yimaado ma la odhanayaa way kaa dhan tahay maya horta waxaa laga rabaa kafaarada ha la yimaanin horta ha xinsiyo markuu xinsiyo ee dembigii shaygii uu ka dhaartay uu sameeyo markaas waktigeegii la gaadhayaa markaasuu odhanayaa wixiiaan kafaaradiisii aan la imaado kafaarooyinku way badan yihiine waa kafaarada kafaarooyinka ka alla dooniba waa marka la sameeyo kadib baa lala imanayaa wixii kafaaradu ay ahayd haddaba waxaa laguu diidayaa inaad tidhaa toban miskiinna waan quudin huna waanu iibini haddana maxaan ku idhaahdaa dhammaan adigu arrinkii baan wada jamcini inaad tidhaa oo saddexdii qodob qoorna waan xorayni anigoo moodaya sharcigu wuxuu iga rabay saddexdoo wada socota inay yihiin saasi waa caqli maah ma bannaana waa mamnuuc kolkaa ha moodin ictiqaadkana wax khaldaya waxaa lagaa rabaa saddexda ow baa la layskugu cadfaye mid ahaanuun la kaalay baa lagu leeyahay mid ahaanuun la kaalay haddaad doonto intaad kafaarada ka dhigato icaamka labada kalena sadaqa ahaanba ula samee ila labada kalena mushkilad ma lehe markaa ictiqaadkiibaa ka baxay inay kafaaradii ka mid yihiin aad cariidaynaysay fainahu laa yajuusu lahu uma bannaana qofka mukafirka ah aljamcu jamcin uma bannaana bayna aljamiici dhammaan uu jamciyo calaa ictiqaadi anna aljamiic kii oo caqiidaynaya dhammaantood huwa alkafaaratu kafaaro inay tahay wa qowluhu tacaalaa iyo ilaahay qowlkii walaa calaa anfusikum an ta'kuluu min buyuutikum ow buyuuti aabaa'ikum oo kale naftiinna dusheeda ma aha wax dembiihi an ta'kuluu min buyuutikum inaad guryihiinna wax ka cuntiin ow buyuuti aabbaa'ikum ama aabbayaashiin guryahooga aad wax ka cuntiin gurigaaga ama guriga aabbahaa alaaya haddaba waxa weeye ow baa layskugu cadfay oo wax ismiyo halkaa ku jiraa ma jiro iyo wa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii labisna waanu nagaannay yowman maalin ayaanu nagaannay ow bacda yowmin ama maalin badhkeed marka la soo saaro ayaa la odhanayaa qabriga inteed ku jirteen way garan waayayaanoo maalin ama maalin badhkeed wa qowluhu adduunyadii inteed joogteen baa la odhanayaa inteed adduunyadii joogteen labisnaa yowman ow bacda yowm wa qowluhu tacaalaa iyo ilaahay qowlkii wa innaa annaga ow iyaakum ama idinka ayaa la calaa hudan hanuun dushii ku sugnaaday ow amase fii dalaalin baadi ku dhex sugan dalaalka oo mubiinin cad halkaana owdii baynu kaga soo baxnay iyo macaanidii ay lahayd ereyga am a baynu halkanna ku arkaynaa am culima labaa loo qaybiyaa amtu inay mutasilo tahay iyo inay munqadico tahay haddaba hadday amtu munqadico tahay xuruufulcadafka kuma jirto culimmaduse waxay u sharxaan oo qudha inay iska dhammaystiraanuun qaybaheega mutasiladoo qudha ayaa ayaa xuruufulcadafka ah wa am lidalabi tacyiini bay u sugnaatay dalabu tacyiin waxaa weeye waxaa la dalbayaa ama la codsanayaa tacyiin caddayn sheeyo la kala geran la'yahay in la caddeeyo bacda hamsatin hamse dabadeed markay tahay daakhilatin iyadoo gelaysa calaa axadi almustawiyeyn hamsaha oo daakhilatin gelaysa calaa axadi almustawiyeyn labada siman midkood mustawiyeyn wowga in la kasriyay ahayd mustawiyeyn wowga in la kasriyay ahayd wuu kasriyey sow maa shaa cabdiraxmaan maa sha allah calaa axadi almustawiyeyn labada ayaa haddaba la kasrinayaa labada siman midkood bay amtu geli ka kalena hamsaha gelaya midna amtaa gelaysa midna hamsaha gelaya maala waxaa la odhan acaliyun cindaka am cumaru labada la kala geran laayahay waa cali iyo cumar maadaamu cali iyo cumar la kala geran laayahay eeg amtii waay hamsihii wuxuu gelayaa midkood acaliyun cali baad ada ku dari ka kalena amtaa gelaysa oo maxaan acaliyun cindaka am cumaru waxa haddaba aan af carabi ahayn inaan idhaa acaliyun dahaba am jaaa waa mamnuuc maaha carabi acaliyun dahaba am jaa'a waayo cali iyo kol hadduu hamsihii cali galay amtuna cali mid u dhigma oo ama saaxiib la'ah ama cadow la'ah oo lagu xasuusanayo waa inay amtu gashaa saasaynu odhanaynaa haddii la yidhaha aqaama muxamedun aqaama muxamedun am cumaru baynu aragnaa inta badan dad odhanaya am cumaru iska daa aqaama muxamed marka la yidhaha adi yay gashay ficil qaama ah sow ma aha amta jelese ku dar markaa maxaad odhan aqaama muxamedun am jalasa kolka waxaa la kala geran laayahay waa labada iska soo hor jeeda ficilada qiyaamka iyo juluuskaa la kala geran laayahay wa am oo lialabi tacyiini alabu tacyiin u ahaatay bacda hamzatin hamse debeedii daakhilatin iyadoo hamsaha oo gelaya calaa axadi axadilmustawiyeyni labada siman midkood ayuuna gelayaa taquulu waxaad odhan azaydun cindaka mazayd baa agtaada ah am camrun mise camar ereyga adiihi zayd buu galay amtuna waa inuu camar galo idaa kunta markaa tahay qaadican mid go'aamiyey oo goostay bianna axadahumaa labadaa midkood cindahu ninkan agtiisa inuu yahay walaakinaka ha ahaatee adigu shakagta waxaad ka shikiday fii caynihi kii cayntiisa ayaad ka shikiday walihaadaa sidaa darteed yakuunu ljawaabu yakuunu wuxuu ahaan aljawaabu jawaabku bitacyiini in la magacaabo kolba ka kula joogaad magacaabi laa binacam nacam laguma jawaabo walaa bilaah laana laguma jawaabo dalabu tacyiinka oo dhan nacam iyo laada waa laga ilaaliyaa ee wixii tasdiiq ah uunbaa nacam iyo laa lagu jawaabaa luqooyinka oo dhan ayaa ka siman iminka haddaynu eegno ingiriisiga marka kuwayshien awaariska eh, wax lagu su'aalayo haddaan maalan an erey su'aaleed caadiya kugu weydiiyo oon kugu weydiiyo waxaa suurtagala inaad nacam haddaan wat oo kale kugu weydiiyo ama wen oo kale haddaan kugu weydiiyo suurtagal maaha inaad yes iyo no i tidhaahdo waayo waa sidii amta oo kaleoo nacam iyo laa laguma jawaabo waa mamnuuc haddaan ku idhaha wen weeyuu boon halkeed ku dhala ama goormaad dhalatay haddaan ku idhaahdo dee yes miyaadi odhan no iyo yes haddaadi tidhaa midna lagu fahmi maayo waa lagula yaabayaa waayo waa tacyiin baa la rabaa dalabu tacyiinku waa sida amta oo kale weeyaano nacam iyo laa waa kaa mamnuuc mustaxiil oo kale weeye wa tusamaa am am waxaa lagu magacaabaa haadihi ee tan ah mucaadalatan mucaadilatan baa lagu magacaabaa mid u rarmaysa wixii hamsaha daba dhacay eg waa mucaadilo oo waxa isku rarmaya ka hamsaha daba dhaca iyo ka amta daba dhaca ayaa isku rarmaya li'annahaa caadalad waxay u rarantay alhamsata hamsihii bay u beegtoontay fi stifaami istifhaamka bihaa iyada lagu istifhaam dalbayo alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkayn annaka adigu adkhalta inaad gelisay alhamzata hamsaha inaad gelisay calaa axadi alismayni labada ismi midkood alladayni labadaasoo istawaa uu ku egaaday alxukmu xukunku fii dannika malahaaga binisbati markii loo nisbeeyey ilayhima iyaga wa adkhalta am amna waxaad gelisay cala kale wa wasata waxaad dhexdhexaysiisay baynahumaa dhexdoodana maa laa tashuku fiihi waxa aadan ka shikisnayn wa huwa qowluka waa qowlkaaga cindaka a tidhi agtaada inay cidi joogto kama shikisnid laakiin ka aad ka shikisantaha cali cumara dee midna hamsaa ku daro midna amta ku darso wa tusamaa aydan waxaa lagu magacaabaa mutasilatan mutasilo ayaa lagu magacaabaa waata xurufulcadafkaa mutasilo la yidhaah lianna maa qablaha kaka horeeya iyo wamaa bacdahaa kaka dambeeya laa yustagnaa laguma kaaftoomo biaxadihimaa midkood laguma kaaftoomo canilakharina lagama kaaftoomo halkaana waxaan kaga soo baxnay amtii laa buu doonayaa oo cashirkeennii shalay toole halkaan ku joojinnay ayaan moodaynay laadu inay ka bilaabmayso laa litartiibtii laadii waxay ahayd xataada laadii aan taa u qaadannay waa tan weli raddi raddiga waxa u sugnaaday canilkhada'i gefka layska radiyayo can ilxukmi filxukmi xukunkana lagu gafo laa ayaa u sugnaaday wuxuu kuu sheegayaa marka khaladka adiga laguu diidayo khalad lagaa celinayo xukunka inaad ku khaldanto marka lagaa celinayo ereyga laa'a baa la isticmaali oo laada ujeeddadeedu iyadoo xuruufulcadaf ah haddana macnahay sidataa waa inaad xukunka ku khaldanto ayaa lagaa ilaalinaya ilaalo weeyaan laad waa gaadh weeyi xukunkaa la ilaalinayaa iyo nisbada waa markay bacdaliijaab dhacdo waxaad odhan jaaa muxamedun laa camrun haddaba jaaa muxamedun laa camrun la idhaa macnuhu waa maxay maxamed baa yimid camarse ma imanin laa camrun waxaa loo yidhi hadalkaa waxaa lagula hadlaa nin moodaya inuu camar yimid nin khaldamay oo xagga xukunka ku khaldamay ayaad ku odhani jaaa muxamedun la camrun muxuu moodaya inuu aya yimid inuu camar yimid buu moodayaa markaasaad odhanaysaa war maxamed baa yimid laakiin camarka aad moodaysaa ma imanin weli raddi raddi iyo celin waxa u sugnaaday canilkhada'i gefka layska celiyo filxukmi xukunkana lagu gefo laa ayaa u sugnaatay bacda iijaabin iijaab debedii iijaab markay daba dhacdo weylaadu walaakin ayaa u sugnaatay wa bal ayaa u sugnaatay bacda nafyi nafyi debedii laakiin iyo balna hadday nafyi daba dhacaan sidaas oo kale ayay noqonayaan oo waxaad odhanaysaa maa jaa'a muxamedun muxamed ma iman laakin camrun camar baa yimid eegada maa jaa'a muxamedun muxamed ma iman laakin camrun camar baa yimid yaad kula hadlaysaa hadalkaa nin maxay moodaya nin mood maa jaa'a muxamed markaad nin maxamed inuu yimid moodaya camarna inuuna imanin ayaad odhan maa jaa'a muxamed maxamedkan aad moodayso inuu yimid ma iman laakiin camrun baa yimid camarka aad moodaysa inuuna iman ayaa yimid saasaad odhan waa bacda nafyin balna waa saas oo kaloo waxaad odhan maa jaa'a yuusufu yuusuf ma iman bal axmedu axmed baa yimid bal axmedu axmed baa yimid maa jaa'a yuusuf bal axmed welisarfilxukmi xukunka leexintiisa ayuu u sugnaaday ilaa maa kii loo leexinayo welisarfi lxukmi xukunka leexintiisa ayuu u sugnaaday ilaa maa kii loo leexinayo bacdahaa ka dembeeyey bal ayaa u sugnaaday bacda iijaabin iijaab debedi ereyga bal ihi haddii hadal iijaaba ay isku cadfayso xukunkii hore ayaa loo leexinayaa bashaka ka dambeeya bashaka ka horreeyana madaahibku way isku khilaafeen waxaase muctamada kalmaskuuti canhu in laga dhigayo waxaan odhani jaa'a muxammedun bal camrun maxaan ku macnayn haddaba jaaa muxamedun bal camrun markaan idhaa jaaa muxamedun muxamed baa yimid bal camrun camar baa yimid kolkaa bashu waxay samaynaysaa imaatinkii horee maxamed la siiyey ayay kaka dambeeye camara siinaysaa maxamedkiina waxaan laga hadaloo kalaa laga soo qaadaya jaaa muxamedun muxamed baa yimid bal camrun camar baa yimid maxamedna waa maskutu canhu inaan laga hadal oo kale ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen warmeeye maxamed qadcan ma imanin qaطcan ma iman waxaa muctamada ma iman odhan mayside waa maskutu canhu baad odhanaysaa weli raddi raddin waxa u sugnaaday iyo celin canilkhada'i gefka layska radiyo filxukmi xukunka dhexdiisa lagu gafo laa ayaa u sugnaatay bacda iijaabin iijaab debedii markay tahay walaakin ayaa u sugnaatay wa bal ayaa u sugnaatay bacda nafyin nafyi debedii markay tahay welisarfilxukmi xukunka leexintiisa waxaa u sugnaaday ilaa maa kii loo leexiyo bacdahaa ka dambeeya bal ayaa u sugnaaday bacda iijaabin iijaab debedii bal wa bal lafdiga bal ah lisarfilxukmi bay u ahaatay xukunka sarfintiisa iyo leexintiisa ilaa maa kii loo leexiyo bacdahaa ka dambeeyey bacda iijaabin markay tahay sharaxa bal hadda aan eegno waxaan filayaa xuruufulcadafka kii ugu dembeeyey weeyi xaasilu haada almowdici mowdican xaasilkiisa iyo khulaasadiisu waxa weeye anna beyna laa laa iyo wa laakin laakin iyo wa bal saddexdaa dhexdooda waxaa ahaaday ishtiraakan wadaag iyo waftiraaqan kala tag waxna way wadaagaan saddexdaa xurufulcadaf waxna way ku kala tagaan fa ama ishtiraakuhumaa wadaagooga miyaa fa min wajhayni waa laba dhinac axaduhumaa midkood annahaa iyadu caadifatun waa caadifo saddexda xarafba waa xuruufulcadaf wa haani ka labaadna annahaa iyadu tufiidu waxay faa'iideyn radda saamici maqlaha in ooloo celiyo laga celiyo canilkhada'i gefka filxukmi xukunka lagu gafo ila sawaabi loo celiyo sida saxda ah wa ama iftiraaquhumaa kala tegiddooda fa min wejayni waa laba weji aydane eh. axaduhumaa midkood anna laa kelmadda laa'ihi takuunu waxay u ahaataa liqasriilqalbi qasrulqalbi waa balaaqo qasrulqalbigu waxa weeye nin moodaya inuu hebel yimid hebelna imanin ayaa kuu moodayey aad odhanaysaa ma imane kan kalaa yimid waad ku debagediday waa qalbi waad ku qalbisay waad ku dabarogtay qasrulqalbi wa qasrilifraadi qasrulifraadna laadu way faa'iidaysaa ereyga qasrulifraad waa balaaqa isna eh waxaa looga jeedaa nin moodayey labada nini inay wada yimaadeen ayaad u kala reebiyo waxaad odhan kaasina uu yimid kaasina ma imanin oo ifraad baad samayso waad kala reebtay waa qasrulifraad baa loo yaqaanaa wa bal kelmadda bal bal'a ah, iyo walaakin kelmadda laakin ihi innamaa yakuunaani waxay u ahaadaan liqasrilqalbi qasrulqalbi faqad oo keliya taquulu waxaad odhan jaa'anii zaydun zayd baa ii yimid laa camrun camar iima iman raddan waxaad ku radiyeysaa calaa man qof baad radiyeysaa ictiqada caqiideeyey anna camran camar jaa'a inuu yimid duuna zaydin zaydse una iman waa qasrulqalbi markaa ow annahumaa labadooduba jaa'aaka inay kuu wada yimaadeen macan si macan nin moodaya waa qasrulifraad markaana annahumaa jaa'aaka macan way kuu wada yimaadeen buu islahaa waad u kala reebto ifraad baad samaysay wa taquulu waxaad odhan maa jaa'anii zaydun zayd iima iman laakiin camrun camar baa ii yimid ow bal camrun camar baa ii yimid raddan waa raddin calaa man ictaqada nin caqiidaynayey alcagsa cagsiga caqiidaynayey waa qasruifraaduun waa qasrulqalbi uun wa haani ka labaad anna laa kelmadda laa'a innamaa yucdafu bihaa waa lagu cadfaa bacda aliihbaati ihbaadka debedi laadu ihbaadka debedii bay dhacdaa wa bal kelmadda bal ana yucdafu bihaa waa lagu cadfaa bacda nafyi nafyiga debedii walaakin kelmadda laakin ah innamaa yucdafu bihaa waa lagu cadfaa bacda nafyi nafyiga debedii wa yakuunu macnaaha macnaheeguna wuxuu noqdaa kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay wa yucdafu bibal bal baa lagu cadfaa bacda aliihbaati ihbaatka debedii wa macnaahaa macnaheegu xiinaidin markaa ihbaatulxukmi waa in xukunka loo sugo limaa bacdahaa kaka dambeeya wa sarfuhu waa in laga leexiyo camaa qablahaa kaka horreeya wa tasyiiruhu waa in laga dhigo kaka horreeya kalmaskuuti canhu wax laga aamusay oo kale kalmaskuuti canhu min qibali annahu waa jihaad xagga min qibali annahu isaga laa yaxkumu calayhi bishayin min qibali annahu laa yaxkumu ma laa yaxkumu buu halkaa yidhi min qibali eh, min qibali annahu laa yuxkamu inaan lagu xukumaynin xaggeega ama jihadeeda calayhi dushiisa bishayin shayna waxba laguma xukumayo nafyina laguma xukumayo isbaatna laguma xukumayo wadaalika kaasi ka qowlika oo kaleba weeyi jaa'anii waxa isoo gaadhay zaydun bal camrun baa isoo gaadhay zaydkaa maskuuti canhu baa xoog badan baynu nidhi ragga qaar baa yidhi mey nefyi baa ku dhacaya waqad tadamana wuxuu dimnistay wuxuu dimnistay uu koobsaday sukuutii aamuskayga can ama can ima kelmadda imaa ah aan ka aamusay ajruumigu muxuu odhan jiray imaadu xurufulcadafka ku jirtaa buu odhan jiray iyo camriidiga iyo anna waan ka aamusay buu ku yidhi haddaan ahay kitaabka sheekha qoray waqad tadamana wuxuu koobsaday sukuutii aamuskayga can ima an ka aamusaa annahaa iyadu hayru caadifatin caadife hayrkeed inay tahay wa huwa alxaqu sidaasaana xaq ah wa bihi sidanna qaala alfaarisiyu faarisi baa ku qowlay wa qaala aljurjaaniyu jurjaani wuxuu yidhi cadduhaa ku tirinteeda fii xuruufilcadfi xuruufulcadafka imaada lagu tiriyaa sahwun waa ismoodsiis daahirun cad buu ku yidhi ajruumiga iyo culimmadii ku tirisay way ismoodsiiyeene arrinkaasi halkaa haynagaga joogo ayuu sheekhu ku leeyahay in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu ku egaanayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam